بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أبو حنيفة النعمان ومضاة فذة من عبقريته وذكائه waxaan mar labaad qisadiisa gelaynaa abu xaniifa annucmaan taabicigii cajiibka badnaa ee aan qoray u soo marnay qisadiisa oo haddana mar labaad noo soo noqday waana taabiciga ugu dambeeya ee kitaabka lagu soo qatimi doono abu xaniifata annucmaan ninka magaca iskale wamadatun waa milicsiyo fadatun oo sarayso ayadoo kale aan la arkin min cabqariyatihi cabaqariyanimadiisa sarayntiisa iyo khayrkiisa macnaha cabqariyadiisa iyo wadakaa'ihi gareedkiisa markaa sareeya kaana abu xaniifa annucmaan wuxuu ahaa shadiida dambi buu ahaa mid difaaciisa iyo ka hortegitaankiisu ay daran tahay can xurumaati illaahi ilaahay xurumaadkiisa la difaaca tawiila samti mid aamuskiisu dheer yahay buu ahaa oo aad u aamusnaan badan daa'ima alfikr fikrigiisana uu aad u sarreeyo ama daa'im uu yahay fikirkiisoo markaa joogta uu yahay alimaamu abu yuusuf ayaa sidaa yidhi dakala wuxuu usoo galay abu xaniifata annucmaan cala alimaam maalik cala alimaami maalikin buu u soo galay imaamu maalik dushiisa wa cindahu agtiisana waxaa joogay imaamka hullatun jameeco oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah falammaa markii kharaja uu baxay uu kasoo soo baxay min cindihi abu xaniifa markuu ka soo baxay imaamu maalik agtiisa falamaa markii kharaja uu ka soo baxay min cindihi agtiisa iltafata wuxuu eegay maaliku ilaa julasaa'ihi dadkii la fadhiyey ayuu sidaa u fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi atadaruuna man haada kan ma taqaaniin ninkan hadda noo soo galee naga tegay ma taqaanaa atadaruuna man haada faqaaluu waxay yidhaahdeen laa maya ma naqaano faqaala wuxuu yidhi haadaa nucmaan bin haabit waaye ninkaan haadaa midkani annucmaan bin haabitin waaye haadaa midkan alladii kii waaye low haddii qaala uu yidhaahda can haadihi asaariyati tiirkan ee kan ah tiirkan aad u jeeddaan hadduu farta idinkugu taaga ee uu yidhaahdo innahaa dahabun waa dahab tiirkan ma u jeedin waa dahab hadduu idin dhaho laxtaja wuu xujaysanayaa deliil buu u helayaa limaa qaala wixii uu yidhi waa nin noocaas ah nin sahlan ma aha tiirkan hadduu idin dhaho waa dahab laxtaja xuju u helayaa limaa qaala walaharajat way noqonaysaa tiirkiina kadaalika saasuu noqonayaa tiirkiina wuxuu u baxayaa sidii markaa uu yidhi lam yakun mawsan ahayn alimaamu maali mubaaliqan mid ka badbadiyey oo ku xel dheeraaday fii maa wasafa bihi wixii uu ku sifeeyey ama uu ku tilmaamay abaa xaniifa oo min quwati اlxujati xujada adeeggeeda markaa ah xujada adeeggeeda ee ilaahay siiyey iyo wa surcatin badiiha fahamka iyo galashada surcada ee degdega uu leeyahay wa tawaqud اdahni maskaxda iftiimaysa iyo wa xiddat khaatirada iyo garashada mideeda sarraysa inta uu ku tilmaamay kama badbadinin ee waa shay xaqiiqo ah waayo faqad dafixat waxay buuxisay waxaa ka buuxsamay kutubu taariiqi taariikhda kutubteeda iyo siiradaba biakhbaari mawaaqifihi mawaaqifta abuu xaniifa akhbaarteeda maca khusuumihi kuwii khusuumkee doodayaashee kala doodahaya fi ra'yi xagga ra'yiga iyo wa munaawiihi kuwa munaawi ah ee kula doodahaya kula kagala hortegaya fi lcaqiidati caqiidada dadka asaga ka soo horjeeda xagga caqiida ahaan iyo dadka ra'yi ahaan kula doodaba kutubihii siirada iyo tii taariikhda way buuxiyeen wa kulluha mid kastana shawaahidun buu leeyahay markhaati ayuu yahay calaa sixati maa shay saxiixnimadeeda nacatu uu ku tilmaamay bihi abu xaniifa alimaamu maalik imaamu maalik min annahu asagu low zacama haddii uu sheegto laka adiga uu kuu sheegto anna turaaba ciida alladii bayna yadayka hortaada taala dahab dahab inuu yahay lamaa wasicaka awood aadan u lahayn ilaa an tudcina inaad u hoggaansanaato maahane lixujatii xujadiisa wa an tusallima inaad sallimtood u hoggaansanaato lidacwaahu waxau sheeganayo nin noocaas ah waaye imaamu abuu xaniifa marka saa darteed arrimahaasoo dhan shawaahid bay u yihiin saxiixnimada wixii imaamu maalik uu ku tilmaamay min annahu asagu low zacm hadduu kuu sheegta laka adiga anna aturaaba aladii bayna yadayka ciidda hortaada taalla dahab inay tahay lamaa wasicaka aysan kuu waasicsanayn aysan kuu suuro gelin awoodna aadan u helayn ilaa an tudcina inaad u hoggaansanaato maahani oo aad oggolaato lixujatihi iyo wa an tusallima inaad isu dhiibtood u hoggaansanaato lidacwaa sheegashada uu sheeganayo fa kayfa say arrintu noqonaysaa idaa kaana haddii imaamku uu yahay yunaadilu mid difaacaya can ilxaqi xaqa wayujaadilu lana doodaya min ajlihi wayujaadilu doodaya min ajlihi xaqa dartii haddii ciid iyo tiir uu ku dhaho dahaba run noqonaye marka uu xaqa difaacaya ka warrama macnaha min daalika arrintaa waxaa ka mid ah anna rajulan nin oo min ahli lkuufati kuufa ehelkeeda ka mid ah adallahu allah allah lumiye nin xaaladiisu ay saa tahay oo reer kuufa ah wa kaana wuxuu ahaa daa qadarin mid sharaf u saaxiib ahoo sharaf ku leh fii cuyuuni bacdi annaasi dadka qayb ka mida indhahooda wa saaxibu kelimatin kelimad saaxiibkeed buu ahaa masmuucatin la maqlo ladayhim dadka agtooda nin hadalkiisa la maqlo oo kelimadiisa masmuucad ay tahay oo ay dadku maqlaan buu ahaa agtooda wa kaana arajul ninku wuxuu ahaa yascumu mid u sheega linnaasi dadka fii maa shayga yazcamuhu uu u sheegaya waxaa ka mid ahaa wa kaana arajul yascumu linnaasi mid dadka zacmi iyo waxyaaba u sheega fii maa yazacmu waxyaabaha uu u sheegaya lahum dadka waxaa ka mid ahaa anna cuثmaan ibnu cafaan kaana yahuudiyan inuu yahuudi ahaa fii aslihi asalkiisada dadkuu ka dhaadhicin jiray oo nin hadalkiisa la maqlana wuu ahaa cuثmaan ibni cafaan buu yidhi asalkiisa yahuud buu ka soo jeedaa wa annahu cismaan dalla wuxuu ahaaday calىa yahuudiyatihi yahuudinimadiisuu ku sugnaa bacda alislaami aydan islaamnimada kadib xataa markii islaamnimada ka gadaal xataa yahuudi buu ahaa falamaa markii samica uu maqlay abuu xaniifa maqaalatahu oraahdiisa haadihi ee taa ah madaa wuu soo aaday wuxuuna u soo dhaqaaqay ilayhi ninkaa sheegaya cismaan inuu yahuudi yahay xaggiisa wa qaala wuxuu yidhi laqad ji'tuka waxaan kuugu imid khaaiban anoo khaaib ah ibnataka gabadhaada ayaan doon ka ahay fulaanata fulaana lahaa xujuu rabaa inuu ku adkeeyu xujo ku suga ku ooga ninka sidaa darteed baa ninkii cismaan dhahayay waa yuhuudi ayuu u yimi wuxuuna nin yaho waxaa akhayaar laqad ji'tuka waxaan kaaku kaaga fadhiyaa oo aan kaaga imid khaatiban anoo doonahaya ibnataka gabadhaada fulaanata heblaaye la yidhaahdo liaxadi asxaabii asxaabtayda mid ka midii saaxiibaday ayaan u rabaa oon u doonayaa buu yidhi faqaala wuxuu yidhi ninkii ahlan bika wa marxaban soo dhowow buu yidhi ahlan soo dhowaan baa kuu sugnaatay bika adiga iyo wa marxaban baa kuu sugnaatay soo dhowaan soo dhowayn waayo inna midlaka adigoo kale tusaalahaagii maalkaaga laa turaddu lahu lama celiyo xaajatan dan uu leeyahay ya abaa xaniifata abaa xaniifo xaaje abaa xaniifa maanta u soo fadhiistay qof celinaya malay soo dhowow baa la yidhi walaakin man ilkhaatibu yaa way qofka gabadhayda raba buu yidhi ninka aad khaaibka ay doonaya gabadhaydii khaaibka ah ee ku soo dirsadeed ka akhyaaraynaysa ii sheeg fa qaala abuu xaniifa wuxuu yidhi rajulun nin waaye mawsuumun ku calaamadaysan oo ku sifaysan bayna qowmihi qoomkiisa dhexdooda bisharafi waalghina sharaf iyo darajo sare iyo hinanimo sakhiyulyaddi waa nin ay gacantiisu furan tahay nin gacantiisu sakhi ay tahay mabasuutun ay tahay mid fidsan alkafu kafka kafkiisuna ay fidsan tahay macnaha aad u deeq badan oo wax bixiya xaafidun xifdin badan oo dusha ka haya likitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa jalla wacaز waa nin xaafid ah buu yidhi oo kitaabka ilaahayna dusha ka qabtay yaquumu leyla buu kacaa kullahu dhammaantii fi ragca yaquumu waa akriya oo wuxuu u istaagaa alleyla habeenka kullahu qur'aanka dhammaantii fi rakcatin hal rakaco waa nin hal rakaca habeenkii qur'aanka ku dhammeeya kafiiru lbukaa'i oohintiisu ay badan tahay min khawfi illaahi tacaala cabsi oo ka cabsanaya ilaahay subxaanah wa tacaala min khawfi illaahi tacaala faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi bakin bakin bakin bakhin waa kelimad loo isticmaalo markaad raali noqoto shayga laguu sheega markaad la dhacday ku cajab geliyaan ayaa la isticmaalaa bakin bakin buu yihi xasbuka joojiya abaa xaniifa abaa xaniifo intaasaa nagu filan nin oohin badan alla alla dartii subxaana wa tacaala cabsidiisa habeenkii hal rakaca qur-aanka dhan la taagan xaafid ahoo kitaabka alla dusha ka haya sakhi ay tahay gacantiisay fidsan tahay nin dadka dhexdiisa sharaf iyo qinanimo ku leh bakhin buu yidhi xasbuka yaa abaa xaniifa ina bacda maa dakartahu inta aad xustay qayb ka mid ah oo min sifaati alkhaatibi ninka khaatibkee gabadha doonaya sifaadkiisa ah yajcaluhu waxay yeeli kartaaba kufan kuf bay u noqon kartaa libinti amiiri اlmu'miniin iska dhaaf anoo dadweynaha caadiga ahee gabadhayda iska daaya sifaadkan aad sheegtay waa nin kuf u ah oo u qalma libinti amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkeeda gabadhiisa in lagu daru mudan yaha ninkaada qaala abuu xaniifa wuxuu yidhi hayra laakiin anna fiihi waxaa ku sugan ninkaa khaslatun qayb baa ku sugan hal arrin buu leeyahay laa budda lagama maarmaan ay tahay min an taqifa calayha inaad ogaato hal arin baa ku sugan intaa waa leeyahay waa run laakiin hal arin kaloo khasnaa jirto ay muhiim tahay laabuddana ay tahay min an taqifa inaad dul istaagta calayhaa dusheeda qaala ninkii wuxuu yidhi wamaa hiya waa maxay qaala innahu yahuudiyun ninku waa yahuudi uu yidhi ninkaa aan saa soo tirinaayo sifada uu leeyahay oo lagama maarmaanka ah inaad ogaato khaslada ku sugan waa yahuudi mar allaala markuu yahuudi waayo maqlay faintafada arajul ninkii waa booday macnaha kor buu u booday wa qaala yahuudiyu ma yahuudi waa weye waxaad maantao dhan ii tirinaysay ma nin yahuudi ahba aturiidu ma waxaad ka doonaysaa minii xaggayga an usawija inaan u guuriyo ibnatii gabadhayda min yahuudiy yahuudi inaan u ku daro gabadhayda rabtaa miya yaa abaa xaniifata abaa xaniifo haddaad gobol igu soo gashay nin yahuudi ah inaan gabadhayda ku daro wallaahi laa usawijuhaa minhu allan ku dhaartay u guurin maayo walow jamaca xataa hadduu isku darsado ama uu jamcisto khisaala alwaliina waalaakhiriin dadkii hore fiicfiicna iyo kuwa dambe dabeecadahooda iyo dhaqankoodii khisaarkooda xataa hadduu isku darsado inta aad sheegtay keliya meehe maba u guurinaayo buu yidhi faqaala abuu xaniifa wuxuu yidhi ta'baa ma diidaysaa an tuزawija inaad u guuriso ibnataka gabadhaada min yahuudi yahuudi wa tunkiru ma inkiraysaa daalika arrintaa ashadda alinkaar inkiritaan midda u daran uma kabacdi tascuma ma waxaad u sheeganaysaa linnaasi dadka anna rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalam zawaja inuu u guuriyey ibnatayhi labadiisa gabdhood kiltayhimaa labadoodaba min yahuudiyin nin yahuudi ah adaba saas miya shaqadaada buu yidhi ma cuhmaan ibni cafaan yuhuudi waaye aada leedahay oo tilmaamaha aan kaaga soo tilmaamay oo saad sheeganaysa aan ku dhahay waa yahuudi oo aada booddood diiday ma dadkaad u sheegaysaa haddii adiga gabadhaada aad u diidda nin yahuudi ah nebi muxamed rukhaya iyo ummu kalfuun inuu ku daray nin yahuudi ah macnaha intaa wuxuu ugu talagalay inuu ku xujeeyo wuxuu ugu talagalay inuu xujada uga inuu xujada uga helo uma tazcumu linnaasi ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalam zawaja ibnatayhi kiltayhimaa labadoodaba min yahuudiy nin yahuudiya inuu ku daray taa miyaad markaa sheegaysaa mar allaala markii arrintu meesha maraysay facarat facarati rajulu ninkii waxaa ku soo diriday oo qabatay ricdatun argagax wa qaala wuxuu yidhi astakfiru allah allah ka dambi dhaaf weydiistay min qowli suu'in hadalkii xuma ee qultuhu aan idhi bas waaye maanta wixii ka dambeeya afkayga laga heli maayo cismaan baa yahuudi ah wa atuubu ilayhi allah u towba keenan u soo laabtay min firyatin been firyadii xaggeedii beentii iftaraytuhaa aan been abuurtay wixii been aan sheegayna ilaahay baan ka istikfaar weydiistay subxaana wa tacaala taasi waa mid wa min daalika sidaadoo kale aydan sidoo kale wa min daalika waxaa ka mid ah aydan sidoo kale anna axad alkhawaarij nimankii khawaarijtaa mid ka mid ah wahwa addaxaaku waa ninka lagu magacaabo daxaak ashaari jaa'a wuxuu u yimid ilaa abi xaniifa abi xaniifa daata yowmin maalin وqاaل wuxuu yihi tub twbakeen yaa abaa xaniiفaةa abaa xaniifa qalad baad gashay ee towbakeen faqaala abuu xaniifa wuxuu yihi mima atuubu maxaan ka towba keena faqaala alkhaarijiy ninkii khawaarijka ahaa wuxuu yidhi min qowlika hadalkaagii bijawaasin inay bannaan tahay aad ku hadashay adtaxkiimi in xukun la sameeyo alladii taxkiimkii jaraa dhex maray bayna cali wa mucaawiya cali mucaawiya markay dagaalameen cali nimanka khawaarijta ah waxay ku haysteen wuxuu u saaray rag in taxkiim lagu sameeyo oo la xukmiyo arrinta taasay yidhaahdeen marka in xukun ma jiro ilaa ilaahay maahan subxaana watacaala raggan xukunka loo dhiibayo maxay tahay waatuu cali lahaa waa kelimo xaq ah oo baatil loola jeedo sidaa darteed abuu xaniifa raggaa nidkii ayday oo baneeyuu ahaa tiibuu ku haystaa ninkan khawaarijiga ah ee uu leeyahay caliyow ka towbakeen hadalkii taxkiimkii aad bannaysay dhex maray cali mucaawiya fa qaala lahu abuu xaniifa wuxuu yidhi alaa taqbalu ma aqbalaysaa an tunaadiranii inaad igula doodo fii haada alamru arrintan inay munaadarana dhex marto oo arinta aan falanqayno oo labadeena aan ka firin oon ka doodno raalli ma ku too ma aqbalaysa fa qaala alkhaarijiyu ninkii khawaarijiga ahaa wuxuu yidhi belaa haa faqaala abuu xaniifa wuxuu yidhi fa in ikhtalafnaa haddaan iska hor nimaano labadeena oon iskhilaafno fii shay-in shay haddaan isku khilaafno oo mimaa oo mimaa natanaadaru fiihi waxa aan ka doodayna ah faman yaxkumu baynana yaana xukminaya waayahe yaana dhahaya adaa saxan adna waad qaldan tahay aayaadkaagaad soo bandhiganaysa axaadiista adna kuwaygaan sheeganaya inay arrintaa bannaan tahay adna inaysan bannaanayn baad keenaysaa haddii labadeena aan isku dhacno yaana kala xukminaya marka fa qaala alkhaarijiyu ninkii khaarijigaa wuxuu yidhi ninkii khaarijiga ahaa wuxuu yidhi xakamu man tashaa waxaa xakam ka dhiganaynaa qofkaad doonto qofkaa adirabtiskood ku kalsoon tahay soo kacaysa kaasaana kala xukminaye faltafata abuu xaniifa wuxuu eegay ilaa rajulin nin oo min asxaabi alkhaarijiy ninka khaarijiga ah firqadiisii asxaabtiisii ka mid ah oo kaana macow micigiisa ahaa wa qaala wuxuu yidhi axkum xukmi baynanaa dhexdeena fii maa wixii nakhtalifu fii aan isku khilaafno nin khawaarijtiisii leeo saaxiibkii ah yuu yidhi kaalay anii ninkan baa waxoogaa wada hadlayno masalo falanqaynayne na kala xugmi ninkii gartii waxyaabaha leh mar allaala markuu sidaa yidhi eh, eh, fasur waa la farax geliyoo aad buu ugu farxay alqaarijiyu wa qaala wuxuu yidhi nacam axkum baynana fii ma nakhtalifu fiih uma qaala lilkhaarijiy ninkii khaarijigaa wuxuu ku yidhi dheh an ana an anna anagu ama anigu radiitu raalli baan ku ahay bisaaxibika saaxiibkaagee fahal tardaa bihi anta adigu raalli ma ku tahay ma ku qanacsan tahay saaxiibkaaga fasura qaarijiyu waad buu ugu farxay macnaha waa la farxad geliyey wa qaala wuxuu yidhi nacam haa anigana raalli baan ku ahay faqaala abuu xaniifa wuxuu yidhi wayxaka intaasunbuu ka rabay wayxaka buu yidhi halaagaagiiyo atujawizu ma bannaynaysaa adtaxkiimu xukun fii maa yashjuru wixii ka dhaca baynii wa baynaka ani iyo adiga la xukmiyo oo qof intaan xaakim ka dhigano taasi ma ogolaanaysaa oo ma bannaynaysaa atujaawiz adtaxkiim miyaad tajuusinaysaa ood oggolaynaysaa ood bannaynaysaa fii maa yashjuru wixii khilaaf ahoo yimaada baynii wa baynaka wa tunkiruhu ma ku inkiraysaa calaa inayni laba nin oo min saxaabati rasuuli اlaahi salى اllahu calayh wasalam laba nin oo saxaabada nebiga ka mid ah inay xukun u istaagaanay wax kala dhexdhexaadiyaan taana waa diidan tahay miya oo toobakeen baad i leedahay ani iyo adiga wixii naga dhaca nin intaan u yeehannana waad ogolaanaysaa miya fa buhita wuu wareeray alkhaarijiyu walam yuxir jawaaban wax jawaaba soo ma celinin sidii uu markaa ku aamusay waa tii labaad min daalika waxaa kaloo ka mid ah aydan sidoo kale anna jahm jahma ninka lagu magacaabo bin safwan waa ra's alfirqata aljahmiy firqada aljahmiyiinta lagu magacaabo addaalati daalada ah waa firqa aad u baadiyaysan almubtadicati mubtadiciin ahoo been abuurad iyo bidcinimo badane firqadii jahmiyiinta ninka madaxa u ahaa waa jahmi ibnu safwaan asagaa loogu magac daray waxayna ahaayeen wasaari wasaarica waa kii beeray ashar sharta iyo fitnada fii ardi alislaami yaa jaa yimid maratan mar abaa xaniifa u yimid asagana wa qaala wuxuu yidhi laqad aataytu laqad ataytuka waxaan kuugu imid abi xaniifow liuka liukallimaka liukallimaka inaan kaagala hadlo fii ashyaa'in sheeyaalo haya'tuhaa aan diyaariyey laka adi aan kuu diyaariyey warqad buu wataa masaa'ilooyin fara badan oo aan diyaariye baan kuugu imid inaan kaagala hadlo fa qaala abuu xaniifa wuxuu ku yidhi alkalaamu hadal macaka adi micigaaga aan la hadlo caarun waaba ceeb buu yidhi adoo kale wax lala hadlo maba tiidba ceeb baa iga soo gaaraysa waalkhawdu dhex dabaalasho fii maa tadhabu waxaad ku tegtay xaggeedana la dhex dabaasho ilayhi xaggiisa naarun taladaa waa naar holcaysa buu adigoo kale haddaan kula macaamaloodoo kula hadlana kalaamkaaga waa ceeb haddaan dhex falanqayno wixii adiga aad ku sugan tahayna waa naar taladaa ah faqaala jahm wuxuu yidhi kayfa xakamta calaya sideedaad iigu xukminaysaa bimaa xakamta wixii aad xukmisay wa anta adigoo lam talqanii aad ila kulmin min qablin horay ani adiga maanta isukay horaysaa seed ii xukminaysaayo hadalkaygaad ceeb ugu tilmaamaysaa iyo naar taladaa buu yidhi walam tasmac adoon maqlin kalaami hadalkayga faqaala abuu xaniifa wuxuu yihi laqad balaqanii canka waxaa xaggaaga iga kaa soo gaaray aqaawiilun been abuuradyo fara badan laa tasdur aan ka soo fulin can rajulin nin oo min ahli lqiblati reer ahalo qibla ah macnaha nin muslim ah oo qibladiisu ay tahay qiblada islaamka iyo muslimiintay u jeestaan hadal aan owlo ahayn oo aqaawiil ah oo been abuurad ah oo aysan habboonayn inay ka soo fusho qof muslimaba agga xaggaaga iga kaa soo gaaray faqaala jahmu wuxuu yidhi ataxkumu calaya bilkayb ma qayb baad igu xukminaysaa aniga adoon weli idul ogaanin oo waxaan ay ogaanin qaybnimaad igu xukminaysaa faqaala abuu xaniifa wuxuu yidhi laqad shuhira daalika arrintaa caan bay noqotay waa shuhrowdayo canka xaggaaga wastafaada way shubantay oo meel kastay gaartay magaalada meel kastood ka marto hadalkaagaa yaala maxaa waaye waxyaabaha kaloo qaybka ah waxa kuu qarsoon muxuu yahay laqad shuhira way faaftay daalika arrintaa canka xaggaaga wastafaada wayna fidayoo meel kastay ku shacday dadka dhexdooda wa carafathu alcaama waxaa garatay waxa aad tahay caamada iyo walkhaasatu dadka khaaska ah dadka cilmiga iyo wanaagga iyo waxyaabaha yaqaanana way ku yaqaaneen dadka caamada ah ee aan cilmiga fog lahaynna waa ku garanayaan fajaaza lii fajaaza lii an uhbitahu fajaasa waxaan ku ogolaaday lii aniga arrintaa aan ku baneeyey an uhbitahu inaan kugu sugo caliyka korkaaga bimaa tawaatara canka wixii xaggaaga iska tartaray wixii xaggaaga iskaalmeeyey oo tawaatur noqdoo dad badan ay wada sheegeen kaasun baan kugu jaaziye baa la yidhi faqaala jahma wuxuu yidhi ana anigu laa uriidu dooni maayo an as'alaka inaan ku su'aala ilaa can iliimaani iimaanka maahani iimaankaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo faqaala abuu xaniifa wuxuu yidhi awalam tacrif iliimaana iimaan maba taqanid miya awalam tacrifi maba garan miya al-iimaana ilaa haadii saaca ilaa waktiga xataa tas'alanii canhu ilaa ad weydiinaysa hadda man weligaa ilaa hadda maad iimaan i weydiinaysaa oo maba taqaan miya iimaanka ilaahay faqaala jahmun wuxuu yidhi balahaa walaakinii laakiinse shakagtu waxaan ka shakiyey fii nawcin minhu nooc ka mid ah nooc iimaanka ka midaan ka shakisanahay kaasaan rabaa inaan ku weydiiyo faqaala abuu xaniifa wuxuu yidhi ashaku fi liimaan iimaanka shaki laga shakiya kufr waaba gaalnimada warniyo waxbaan ka shakiya haddaad leedahay shaki iimaanka ilaahay wax yar kaa galo waaba gaalnimo faqaala jahm wuxuu yidhi laa yaxilu laka kuma bannaana an tasimanii inaad igu tilmaantood igu sheegto bilkufri ilaa idaa samicta minii ilaa inaad iga maqasho xaggayga maa yukafir wax lagu kufriya maahan ha igu degdegin buu yidhi abuu xaniifow kuuma bannaana inaad igu sumadayso gaalnimo ilaa inaad iga maqasho xaggayga waxaan ku kufriyey faqaala abuu xaniif wuxuuhi waayahay sal camaa badaa laka hadda i weydii waayahay wixii kuu daahiro oo aad u baahan tahay i weydii faqaala jahmun wuxuu yidhi akhbirnii ii sheeg can rajulin nin xaggii carafa allaaha ilaahay gartay biqalbii qalbiga ka gartay laakiin wa calima ogaaday annahu waaxidun ilaah inuu keligii yahay laa shariika lahu shirka uusan lahayn walaa nidan iyo wax la mid ah bal nin noocaasa ah iga waran wa carafahu gartay haddana bisifaatihi ilaahay sifaatkiisa waannahu alla laysa ka midlihi shay wax la mid ah maelkiisa inuusan jirin uma kabacdi maata dhintay walam yuclin اliimaana bilisaanihi aan carabkana ka iclaaninin oon carabka ka sheegin oon carabka ka qirin laakiin intaas dhan gudaha ayini qalbiga afa yamuutu mu'mina am kaafira ma gaalnimo ku dhintay mise wuxuu ku dhintay mu'minnimo ninkani waa nin ilaahay rumeeyey laakiin afka kama sheegin qalbiga keliyu ka rumeeyey ilaahay uu ka gartay wuxuu qalbiga ka ogaaday ilaahay inuu keligiiya shirkii nidna lahayn sifaadkii alluu ogaaday inuu mili lamid ah jirin laakiin waa qalbiga waa dhintay asoon weligii afkiisa ka sheegin afa mu'minan am kaafiran kaasi ma mu'minno uu ku dhintay iimaan mase gaalnimo fa qaala abuu xaniifa wuxuu dhaha yamuutu kaafiran gaalnimu ku dhintay gaal wa yakuunu weli wuxuu ahaanayaa min ahli naar ahlunaar idaa lam yusrax hadduusan caddaynin bilisaanihi carabkiisa camaa carafahu wixii uu ka gartay bijanaanihi qalbigiisa maa lam yamnachu hadduusan u diidin min atasriixi inuu caddeeyo bilisaani carabka maanicun wax manciya haddii carabka uusan ka hadli karin qofka ka waran aqls waa qof carabka aanba ka hadli karin waa dhagool aad u daranoo carabka waxba kama sheegi karo qof noocaasoo kale hadduu yahay waa mawduuc kaloo gooni ah haddii maanic uusan jirin ka mancinaya afkiisa inuu kaga dhawaaqo waana gaal waana ahlunaar buu yidhi abu xaniifa faqaala jaham wuxuu yidhi kayfa sidee laa yakuunu uusan u ahaanaynin mu'minan waqad carafa allaaha alluuba gartay xaqa macrifatihi macrifadiisii garashadeeda xaqeede faqaala abuu xaniifa wuxuu yidhi nin yahow in kunta haddaad tahay tu'minu mid rumaysan bilqur'aani qur'aanka wa tajcaluhu aad ka dhiganaysa qur'aanka xujatan xujo kallamtuka bii qur'aankan kaagala hadlayaa buu qur'aankaan kaaga sheegayaa arrintaa wain kunta haddaad tahay laa tu'minu bilqur'aan midaan qur'aanka rumaysnayn walaa taraahu xujatan xujana aanu arkayn kallamtuka waxaan kugula hadlayaa bima nukallimu bihi waxaan kula hadalno man khaalafa alislaama qofka islaamka khilaafa qofka aan diinka aaminsanayn nin gaal ah baa waxaad tihi soon waxaana u daliilaha yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam waa qur-aanka maba maba rumaysnee say dil oga dhiganaysaa macnaha ma u daliilin kartid sidee loo daliiliyaa marka kaafiriinta caqliga wax lagu tusaa si caqliya ah ayaa wax loo tusaa markuu caqliga wax ku fahmuu ku qaato ee kitaabka alla uu rumeeyo markaasaa xujiye aayad loo tilmaamaa dadka muslimiinta markaad arrin u sheegaysa aayad baad usoo qaadanaysaa iyo xadiis waa qancayaa waayo qur-aankii uu rumaysan yahay laakiin kaan qur'aanka rumaysnayn maxaa aayad kasta akhri waxaad doonto u sheeg xadiis kastoo saxiixa u keen maba rumaysnayn see u qaadanaya marka wuxuu yidhi haddaad qur'aanka rumaysan tahay xujo ka dhiganaysana qur'aankan waa kaaga sheegayaa haddaadan rumaysnaynna sida dadka islaamka khilaafo kalean kugula doodaya qaala jahmu wuxuu yidhi bal umin bilqur'aani bal buu yihi uuminu waan rumaysanahay biqur'aani qur'aanka waajcaluhu xujaa xujaana ka dhiganaya waa ogolay qur'aanka buu yihi faqaala abuu xaniifa jawaabtii bilaabay wuxuu yidhi waa hadalkii uu sheegay jawaabtaa laga rabaa in allaha ilaahay tabaaraka wa tacaala jacala wuxuu ka yeelay aliimaana iimaanka bijaarixatayni laba qayb buu ka dhigay ilaahay jaarixatayn jaarixatayn buu ka dhigay inaynin oo laba ah waa bilqalbi iyo walisaan labadoo isku jira qalbi in laga rumeeyo carabkana looga dhawaaqo laa biwaaxidatin minhuma labadaa cud ee iimaanka la yeelay mid ka mid ah ma jiro hal keliya oo aad ka samayso looma baahna wa kitaabu اllahi ilaahay kitaabkiisii wa xadiidu rasuuli اllaahi rasuulka xadiistiisa salى اllahu calayhi wasalam daafixaani waxay caddaynayaan bitaqriiri daalika bitaqriiri daalika arrintaa qaritaankeeda arrintaa inay dhab tahay oo labada meelba loo baahanya carabka iyo qalbiga ay caddaynayaan qur'aanka iyo axaadiistaba waayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa samicuu haddii ay maqlaan maa unzila wixii lagu soo dejiyey ila rasuuli taraa waxaad arkaysaa acyunhum indhahooda oo tafiidu ay ka da-aysa min addamci ilin mar allaala markay aayaadkii qur'aanka maqlaan way oynayaan mimaa carafuu min alxaqi wixii ay garteen ay fahmeen ee xaqa ah yaquuluuna markaasay dhahayaan ilan carabkaa loo baahaya marka yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa aamanaa allow rumaynaya faktubnaa naqor maca shaahidiin dadka shaahidiintaee markhaati kacaya wamaa lanaa maxaa xaalkeennu yahay laa nu'minu aanan u rumaynaynin billaahi ilaahay iyo wamaa jaa'anaa wixii noo yimid oo min alxaqi xaqii ah wanatamacu oo aanan u damcaynin an yudkhilanaa inuuna geliya rabbunaa rabbigeen maca alqowmi asaalixiin qoomka saalixiintee suusuuban micigooda fa afaabahum allahu ilaahay baa abaalmariyey maxaa lagu abaalmariyey bimaa qaaluu wixii ay dhaheen may qalbiga geliyeen ma aha qalbiga waa ku jiraa qalbiga wixii ku jira afka soo tuuray ilaahay waa abaalmariyey bima qaaluu jannaatin tajri min taxtiha alanhaar jannooyin hoostooday webiyaalo soconayaan khaalidiina fiiha wayna ku dhex waarayaan wadalika jazaau lmuxsiniin muxsiniinta abaalkooda waa kaasaa fahum ayagu carafuu way garteen alxaqa xaqa bijanaanihim qalbigay ka garteen wanataquu bihi waxay kaga hadleenay kaga dhawaaqeen bilisaanihim carabiyadooda faadkhalahum allah ilaahayna wuxuu geliyey bimaa qaaluu wixii ay carabka ka sheegeen dartii jannaatin tajri min taxtiha alanhaar taasi waa aayad وqاaل تaعaaلى sidoo kale ilaah wuxuu yihi qulوu dhaha carabka waay aamanaa billaahi baan rumaynay ilaahay iyo wamaa unzila wixii la dejiyey ilaynaa xaggeena iyo wamaa kii unzila loo soo dejiyey ilaa ibraahiima ibraahiim wa ismaaciila ismaaciil wa isxaaqa nebi isxaaq wa yacquuba iyo walasbaaqi carruurtii yacquub wamaana waa rumaynay uutiya la siiyey muusa wa ciisa muuse iyo ciise wamaana waa rumaynay uutiya nebiyuuna nebiyaasha laga siiyey min rabbihim rabbigood xaggiisa fa amarahum bilqowl dhawaaq buu ilaahay amray subxaana wa tacaala qowl inay ku qowlaan walam yaktafi minhum loogama kaafimin oo xaggooda loogama kaafi loogama kaaftoomin bilmacrifati waalcilmi garasho iyo cilmi taa waa aqoonsano qalbigaa ka qiray keliya laguma dhaafin qaala calayhi الsalaatu wasalaam rasuulkuna wuxuu yidhi quuluu laa ilaaha ila اllah tuflixuu war laa ilaaha ila اllah dhaha waad liibaanaysiine falam yajcal ilfaraax liibaanta lagama yeelin bilmacrifati garasho waxdaha keligeed qalbiga laga fahmo wa inamaa damma ilayha waxa uu ku diriyey oo lagu damiyo o lagu daray xaggeeda alqowla hadal wa qaala calayhi الsalaatu wasalaam rasuulku wuxuu kaloo yidhi yakhruju min annaari naarta waxaa laga soo saarayaa man qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah falam yaqul ma uusan oran yakhruju min annaari man carafa allaha qofkii laa ilaaha ila اllah yidhi buu yidhi nebiga walow kaana alqowlu hadalku hadduu ahaan lahaa laa yuxtaaju ilayhi midaan loo baahnayn oo yugtafaa bilmacrifati macrifo lagu kaaftoomayo min duuni sukadeeda looga kaaftoomi lahaa lakaana ibliis mu'minan ibliis baa mu'min noqon lahaa carafo keliya hadday markaa tahay macrifo ibliis mu'min buu noqon lahaa liannahu maxaa yeelay caarif wuu yaqiinay birabbii rabbigii فهو يعلم wuxuu ogaa annahu ilaahay huwa aladii midkii inuu yahay khalaqahu abuuray ibliis wahuwa ilaahay aladii midka inuu yumiituhu dilaya wahuwa aladii yabcaثu soo bixinaya wahuwa aladii adwaahu midka baadiyey inuu yahay qaala tacaalى ilaahay wuxuu yidhi calىa lisaanihi asagoo nooga qabraya shayطaanka hadalkiisa khalaqtanii waad i abuurtay ilaahayow min naarin dab baad iga abuurtay wakhalaqtahu aadamna min tiin baad ka abuurtay ibliis waa garanaya inuu ilaahay qalqay subxaana wa khalaqtanii min naar wakhalaqtahu min tiin wa qaala wuxuu kaloo yidhi rabbi faandirnii ilaahow ii sug ilaa yowmi yubcahuun in laysu soo bixinay wuu og yahay marka wa qaala wuxuu kaloo yidhi fabimaa aqwaytanii baadiyayntaad ibaadiyaystay ilaahayow laaqcudanna lahum anigana waan u fadhiisan doonaa bani aadamka siraataka almustaqiim jidkaaga mustaqiimkee toosan walow kaana hadduu ahaan lahaa maa tascumuhu waxa uu sheeganayo صaxiixan walow kaana hadduu yahay maa tascumhu waxaad sheeganayso abuu xaniifa ninkii buu la hadlayaa صaxiixan wax runa hadday tahay lakaana kafiirun in badan oo min alkufaari gaalada ka mid aha mu'miniin noqon lahaa bimacrifatihim garashadooda lirabbihim rabbigood ay garteen qalbiga maca inkaarihim ayagoo weliba ka inkiray lahu ilaahay bilisaanihim carabiyadooda carabkay ka diiday inaysan ka sheegayn wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wajaxaduu way inkireen biha wastayqanathaa wayna yaqiinisay anfusum nafyaalkooda ilaahay awooddiisa iyo jiritaankiisa naftooda way ogaatay way yaqiiniyeen laakiin wajaxaduu biha way diideen oo way inkireen afkay ka inkireen falam yajcalhum wama yeelin kuwa mu'miniina mu'miniin bis lagama yeelin bistayqaanihim yaqiinsigii ay yaqiiniyeen oo ilaahay uu yidhi wastayqarathaa anfusahum mu'miniin way noqon waayeen wainamaa caddahum wuxuu ku tiriyey ilaahay kaafiriin lijuxuudi alsinatihim inkiritaankay carabiyada ka inkire ka inkireen darteed wamadaa wuu tegay abu xaniifa wuu sii watay hadalkiisa yatadafaqu asagoo burqanhaya calaa haada naskhi naskiga noocaa ah wadadaas ayada ah iyo daliisha asoo ah ku socdaa yuu hadalkii burqiyey taaratan marna bilqur'aani qur'aan buu soo daliilsanaa wa ukhraa mar kale bilxadiidi xadiis buu soo qaadanayaa xataa intii badda ay uga muuqatay uga soo daa'irtay alinbihaaru wareer wاlkhidlaanu iyo hoog ay ka soo muuqatay calىa wajhi jahmin ninkii reer jahmi ahaa wejigiisii ninkii jahmin ahaa wejigiisa inbihaar iyo wareer iyo qadlaan iyo hoog iyo jab baa ka soo baxay wansalla waa siitay marka waa dhuuntay min bayni yaday abi xaniifa wahwa yaquul asagoo dhahaya laqad adkarat laqad adkartanii waxaad i xasuusisay shay-an shay kuntu aan ahaa naasiyo mid hilmaansan wasaarjicu ilayka waa kuu soo noqon doonaa isagu waxbaan soo xasuustaasoo dhahaya you ka cararay abu xaniifa agtiisa uma kadib madaa wuu tegay ilaa kayri cawdatin soo noqoshona bixitaan buu baxay aan soo noqosho markaa lahayn min dalika aydan sidoo kale waxaa ka mida xojooyinka abaa xaniifa ana abaa xaniifa laqya wuxuu la kulmay طaa'ifatn koox oo min almulxidiin mulxidiin ah waa dadka ilaahay baa inkirsan subxaana wa mulxidiin itus itaabsii dad dhahaya kuwaasoo kuwaasoo yunkiruuna inkirsanba oo diidan wujuuda alkhaaliqi khaaliqa jiritaankiisa jala wacaza ayuu la kulmay faqaala lahum wuxuu ku yidhi kuwaan aayad iyo xadiis ma waa in caqli wax lagu tusaa ila maba aaminsano qur'aan iyo diin ilaahay maba aaminsanaba ilaaha aad sheegaysaan hadduu jiro aayow inta kula taagan yahay inaan rumeey marabtaaha itaabsii bal gacanta iisaa waa dhibaato sidaa darteed wax loo fahamsiinayaa si fiican buu ula hadlay faqaala lahum wuxuu ku yidhi maa taquuluuna war hoy lahaydeen fii safiinatin doon mashxunatin la buuxiyey bilafqaali culasya laga buuxiyey doon baa la raray mamluu'atin la buuxiyey bilamticati alaab iyo walaxmaali xamli baa laga buuxiyey rar baa laga buuxiye doon qad axaadat bihaa waxay koobtay qad axaadat bihaa doontii waxaa koobay fii lujati اlbaxri badda hirkeeda amwaajun hirar aad u badan mutalaatima xoog badanoo isku dhacdhacaaya ayaa doontii hareeraysay baday ku socotaa xamuul badanna wuu saaran yahay wacasafad waxaa dhabatay ku kacday biha doontii riyaaxun dabaylo caatiyatun adag hadana madax adag caatiya macnaha dabash markay xoog badan tahay hayra laakin annahaa doontu dallad waxay ahaatay tajri mid iska soconaysa haadi'atan ayadoo degan fii ariiqihaa wadadeedii almar almarsuuma loo calaamadeeyey wadadii loo calaamadeeyey isaga socotaa waxaan hirkan ka caaishaa kuma laha iyada tartiibkeedii u socotaa ka warama wa tamdii way soconaysaa muطma'ina ayadoo degan oo xasilan ilaa gaayatihaa gaayadeedii iyo meesheedii almacluumati loo calaamadeeyey isaga socotaa min gayri ildiraab ma dhaqdhaqaaqaysa walaa khalalin khalalna kuma jiro walaa inxiraafin mana gadgadoomayso gadaalna u leexan mayso ka warrama doon noocaas ah maca ka sii daran walaysa calىa dahriha dhabarkeeda ma saarna mallaaxu naaquude yuxkimu suga oo hagaajiya sayraha socodkeeda kaaga sii daran darawalna ma saarna waa keligeed baa iska socotaa sayraha ow amase muwaji muwajihun ku u ma saarna macnaha ow amase muwajahun mid jiheeye ah oo yunadimu ku nidaamiyo ku toosiya khaطwaha tallaabadeedii jidkeedana ma saarna afa tasixu dalika fi lfikr caqliga ma ku ansaxa arrinta ma qaadan lahaydeen arrinta caqli itusoo ma taagnidin idinka bal doontaanaad aragteene oo saan ah oo meel kasta hir uga yimid xamuul saaran naaqudo wadin aan dhaqaaqayn ee sideeda ku soconaysaa ma jirtaa xaaladda caqliga ma ku bannaan yahay faqaaluu laa maya dhan ilaa waxay og yihiin waay macquul maba ahanba doon intay hiri ku kacday meel kasta oga kacdaan dhaqaaqayn wax naaquudiya baxaar aan wadin wax kaxaynaya lahayn ma jirta bay dheen xaaladda ax ah soconaysa ma aha ina haada arrintaa shayun waa shay laa yaqbaluhu alcaqlu caqliga aan aqbalaynin walaa yujiizu aan ogolaanin alwahmu wahmiga iyo fikirkana aan ogolaanin ayuha sheekh sheekaano faqaala wuxuu dhaha abu xaniifa yaa subxaana allah ilaahay baa nasahan tunkiruuna ma inkiraysaan an tajriya inay socoto safiinatun doon fi lbaxri badda jaryan socosho muxkaman hagaagsan oo sugan min gayri an yakuuna laha iyadoonan lahayn rubbaanu naaquudayaal yatacaahaduhaa hagaajiyo oo toosiya taas waa diidantiin soo ma aha wa tuqiruuna waad qiraysaan qiyaama haada alkown adduunkan koonkan oo dhan inuu iska taagan yahay bibixaarihi badihiisa azaakhirati ee hirka badan wa aflaakii falagiisii alsaa'irati ee soconaya wa tayrihi shimbirihiisii alsaabixi dabaalanaya wa xayawaanihi xayawaankiisii alsaarixi ee foofaye iska soconaya min gayri saanicin wax sameeyey ma laha tawadqinaysaan miya oo yuxkimu hagaajiya min gayri saanicin saanic la'aan yuxkimu toosiya sancatahu sancadiisa wa dabberaya bixusni tadbiirihi bixusni tadbiirihi tadbiirkiisa isuu wax u kala maamulaayo wanaajinteeda taana waad inkiraysaan miya doontan ayaa naaquuda la-aan socon weyse waa diideen ma soconaysaa dhahdeen meel kastaa hir uga yimid waa inay naaquudo la-aataa waa inay dhaqdhaqaaqdaa waa in xaaladdaa ay dhacdo waa inuu jiraa wax kaxaynaya taa waad ogolaateen naaquuda la-aan ma soconayso seed u ogolaateen koonkan oo dhan oo bad leh oo xayawaan leh oo shimbir leh oo falag leh wax sameey ma laha wax soconaaya maahan bay dheheen ayuu ku yidhi tabban lakum boog baa idin sugnaaday idinka iyo walimaa wixii iyo walimaa ta'fikuunaad been abuuranaysaan naga taga buu dhahay hoog iyo waxaa idiin sugnaaday wabacd intaa kadib faqad qadaca abu xaniifata wuxuu gooyey rilat rixlata alxayaati xayaati iyo noloshada rixladeedii kullaha dhammaanteed yunaafixu asagoo difaacaya can diin illaahi ilaahay diinkiisa ayuu ku gooyey rixlada noloshiisa oo dhan bimaa wahabahu bimaa wahabahu wuxuu u hibeeyey uu siiyey alkhaaliqu allaha khaaliqa ayuu ku difaacaya diinka alle oo min xujatin baaliqatin xujo saraysa ah wayujaadilu waa doodahayey can sharcihi ilaahay sharcigiisuu ka doodayaa oo dadka raba inay buriyaan buu la doodayaa bima xabaahu الله wixii ilaahay uu siiyey oo min manطaqi fadin hadalka fadiga ah ee sareeya ee xujada cad ah ayuu kala doodahayay falamaa markii ataahu اlyaqiin geeridii ay u timid wajaduu waxay heleen fii wasiyatihi dardaarankiisii u dardaarmay annahu cazama inuu go-aan ku siiyey ee uu ku qasbay calaa ahli eelkiisa an yadfinuuhu inay ku duugaan fii ardin dhul ayibatin oo tiib ah oo xalaal ah meel la boobay iyo meel ay dad qabsadeen iyo meela noocaas inaan dhulka looga doogin wa an yujanibuuhu inay ka fogeeyaan kulla makaanin meel kasta fiihi shubha ay shubha ku jirto looga shakiinsan yahay qasbin in la boobay dhul xaraan ah oo la boobay yaa laygu aasin bud iga fogeey dhul qiib ahoo nadiif ah ha laygu duugo alle igu duugo falamaa markii balaqad ay soo gaartay wasiyatu dardaarankiisa almansuura mansuur waa ninkii marka hore tijaabin jiray asaga amiirka muminiinta ah qaala wuxuu yidhi man yacdirunaa alla yaa nooga cudraaya min abi xaniifa xayan wamayitan nolol iyo geerida labadaba dadka xaqa iyo wanaagu ku socodsiiyey intuu noolaana wuu noo naseexin jiray markuu dhintayna waa kana waa naseexo kale yaa nooga cudraya min abi xaniifa xayan nolol wamayitan iyo mayd labadaba man yarfacu cana allawma walcataab buu ula jeeda canaantiisa yaa naga kor qaadaya yaa nooga cudur daaraya saasuu asaguna markay walaqad awsaa wuu dardaarmay abu xaniifa bian yatawallaa inuu u istaago gaslahu meeritaankiisii dhaqitaankiisa alxasan ibnu camaara ninka lagu magacaabo falamaa gasalahu markii uu dhaqay qaala wuxuu yidhi raximaka allaahu ilaahay ha kuu naxariista yaa xaniifa abaa xaniifo wagafara laka allah kuu dhaafo dembigaaga jazaa maa qadamta wagafara laka allahna kuu dhaafa jazaan abaalgud darteed maa qaddamta wixii aada hormarsatay wixii khayr ahaa ee aada ummadda u horumarsatay ilaahay khayrkeediiyo wanaageeda ha ku siiyo fa innaka adigu lam tuftir ma aadan afurin mundu alaaiina sana soddon sana laga soo bilaabo wuu soomanaa walam yatasawad ma barkanin oo ma seexan bileyli habeen yamiinaka dhinacaaga midigtaa uma seexan mundu arbaciina sana afartan sano xilli laga joogo walaqad adcabta waxaad tabcisay bixitaankaaga aad ka baxday wuxuu dhib ku noqonayaa alfuqahaa culimada min bacdika adi kaa dambaysaa waayo mar allaala marka fiqi loo baahda wuu jawaabi jiray mar allaala marka niman madax adag oo diinta diidan ay yimaadaanna waa u jawaabi jiray laakiin fuqahadii culimmada ka dambaysa way dhibtoonayaan waxyaabo fara badan oo tacab ah ayaa markaa soo maraya walaqad acabta waa tacbisay oo waa daalisay waaye alfuqahaaa nimankii fuqahada min bacdika adigadaashaa abu xaniifa noogu dambeeyey taabiciyiintii kitaabka uu noo tilmaamay in lagu soo sardiyey toddoba iyo soddon suwar oo taabiciyiin ah ayna markaa ahaayeen intaasaan ku soo gebagabaynaynaa kitaabkii labaad ee suwar min xayaati taabiciyiin asagana markaa ahaa allah xaqa waxaanu ka baryaynaa inuu xaqana waafajiyo daacadiisa iyo diintiisa nagu sugo raggaa lasoo tilmaamay walaalyaas aad la socotaan waa rag juhdi fiican fiixiyey adduunka macnaheedii gartay ilaahay subxaana wa tacaalana u tegey asagoo raalli ka ah ayaguna ay markaa raali ka yihiin marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala inuu xataa haddii aan samayn karin wixi ay sameyn aan soo dhadhawayno aan jeclaano jacaylkooda ilaahay wanaag iyo janni khayr nagu siinaya subxaanahu wa tacaala wixii aan qaladnay ilahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga saamaxo wixii aan asiibnayna inuu ilaahay awaabteeda iyo xasanaadkeeda na siiyo ilahi subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa dhammaanteen inuu khayrkana wada waafajiyo xaqa iyo diinka kuwa ku dadaala inuu ilaahay naga dhigo ummad badan baa xanuunsana intii xanuunsan ilahay caafimaad taama allah siiyo intii dhibaataysana ilaahay dhibka allah haka qaado inta murugaysanna murugta ilaahay haka faydo subxaana watacaala intii muraad leh muraadkooda khayr ilaahay ha u sakhiro subxaana watacaala diinka ku dhaqankeeda ilaahay ha noo fududeeyo shari shayطaanna ilaahay ha naga qabto caawa ayuu kitaabkii markaa noo dhammaaday kii kitaabkii hore markuu dhammaaday fasax yar baanu qaadanay laakiin kan waxoogaa fasaxa waanu badin doonaa haddii rabbi idmo laakiin mar kasta kitaabka la bilaabi doono iyo waktiga la bilaabi doono iclaanka ad kala socon doontaan haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat اllaahi wbarakaatu